macallinku amhilatan tusaalayaal inuu soo diyaariyo limaa shaygii tusaalo u ah yuriiddu uu doonayo atamriina calayhi inuu ku tababaro calayhi shaygaa ah. shaygaa uu doonayo inuu ku tababaro inuu ka soo diyaariyo tusaalayaal shaygaasoo min alqawaacidi qawaacidda iyo gundhigyada saldhigyada u ah baabka marka uu ka hadlayo qawaacid baa ku qoran baab walba qawaacidka uu doonayo inuu ku tababaro waa inuu tusayaalayaal ka soo diyaariyaa soo qoraa wa yudawinahaa waa inuu ku qoraa tusaalayaashaa ah, cala asabuurati waa inuu sabuuradda ku qoraa macallinku uma yuxaawira waa inuu ay ka doodaan atalaamiidu ardaydu waa inay ka doodaan fiihaa tusaalayaasha oo ardayda uu daayay inay sharxaan isweydiiyaan maaragtay iyagu ay ka doodaan ardaydu mustadridan wuxuu raacinayaa calaa dalika arinta ilaa tadkiirihim inuu xasuusiyo bilqawaacidi qaacidooyinkii iyo watacaariifi tilmaamihii ayuu raacinayaa oo uu xasuusinayaa hore u soo marayna wuu xasuusinayaa wayaxsunu waxa fiican an yusrifa inuu ku bixiyo fii dalika ashadri qaybta alawali ee hore inuu ku bixiyo oo qaybta hore ee min zamani dars xiisada wax la dhig wakhtiga xiisada la dhiganayo intuu laba u qaybiyo qaybta hore inuu ku bixiyo ee tusaalayaasha uu qoray iyo sharaxa ay ardaydu sharayo sharxayaan iyo doodda ay ka doodayaan iyo xasuusinta uu xasuusinayo qawaacidkii hore Eh, iyo kan eh, baabkanba wa fi shadri haani qaybta labaad oo minhu ka mid oo waktigaa xiisadda uu ku jiro waktiga xiisadda uu dhigaya ka tirsan qaybtii labaad yudaalibuhum wuxuu weydiinayaa ardayda macallinku bitakwiini jumalin inay sameeyaan jumlooyin iyagu calaa naxwi inay u sameeyaan sidii alladii rasamahu lahum siduu ugu qoray fii amhilatihi tusaalayaashiisan sawirradda uu ku qoray oo kale iyo wa tamriinaatihi laylisyada uu isagu samaynayo oo kale inay ardaydu sameeyaan oo markuu qawaacidka u sharo markuu u sharxo amhilada iyagu ay ka doodaan ee tusaalayaashana ay sharxaan isna uu qawaacidka iyo maaragtay xasuusiyo iyo tacaariifta iyo qeexitaanka iyo tilmaamaha la qeexayo muxuu ahaa qawaacidka la qeexayo oo waxaa jira yani mid walba had iyo jeer tacriif baa la socon doona markuu tacriifkaa sharxo qawaacidkana sharxo amhiladana ay ka doodaan waa inuu qaybta labaad ka codsado inay iyagu saasoo kale u sameeyaan amhilo qawaacidkan tusaale u noqon karo iyagu ay keenaan jim fi tamriin اlkitaabiy iminkana waa laylis qoraal ah oo iyagu ay samaynayaan kaa hore afkay kaga jawaabayeen oo qof waliba yacni jumlo inuu isagu sameeyo ayuu kaga jawaabayey markay daraaseeyaan qaybta hore ee xiisadda markay daraasaddaas sameeyaan qaybta labaad afkay kaga jawaabayaan kan imakee jiimka qoraal bay ku bixinayaan jawaabaha yaxsunu waxa wanaagsan an takuuna tamriinaatu inay ahaadaan laylisyada alkitaabiyatu ee qoraalka ahi daaribatan mid taabanaysa oo ka hadlaysa fii manaaxin dhinacyo shataa kala duwan oo limaa talaqaahu wixii ay la kulmeen oo ay barteen ay qaateen ah atalaamiidu ardaydu waxa ay qaateenoo min alqawaacidi gundhigyadii iyo saldhigyadii ah ee baabku lahaa mukhtalifatan nasca iyadoo dareenkeeda iyo macnaheedu qawaacidkaa uu kala duwan yahay fii daraa'iqi tadriib wadooyinka iyo hababka tababarka loo bixinayo habab kala duwan baa loo dhigi doonaa waxa aanay la xidhiidhayaan waxay hore u soo qaateen ee ardaydu ay soo mareen ayaa laga samaynaya kan qoraalka ah olona waxaa ka hadloo qoroo saa u sameeya itniin yejibu waxa waajib ah oo yacni eh, aada u wanaagsan alikhaaru in la badiyo min atamriinaati leelisyada inuu la badiyo aliijaabiyati ee ay ka jawaabayaan ardaydu allatii leelisadaasoo yutaalabu laga codsanayo fiihaa laylisyadaa dhexdooda atalaamiidu ardayda laga codsanayo bitakwiini jumalin inay sameeyaan jumlooyin calaa qawaacidda ay ku sameeyaan qawaacido iyo saldhigyo khaasatin gaar ah oo layliga markaa la dirayo u gaar loo qaacidooyinka caynkaasa waxa aad ka samaysaan yacnii tusaalooyin caynkaas iyo jumlado caynkaasa ka sameeya in la laydhaa oo laylisyada iyo jumlooyinka la samaynayaa bataan si maskaxdoodu ay aada ula qabsato ayaa wanaagsan fa inna haadihi tamriinaati laylisyadaa ay samaynayaan ayaa anfacu waxtar weyn u leh fii dafci almutacallimiin inay u riixdo oo ay u socodsiiso una dhaqaajiso dadka waxbaranaya waxay ku dhaqaajinaysaa ila tafkiiri inay maskaxda ka shaqaysiiyaan ilan su-aalaha la weydiinayaa badan su-aalaha badan bay ka shaqaynayaan maskaxdu in badan bay shaqaynaysaa waanay la qabsanayaan yacnihii leelisyadan faraha badani maskaxda shaqadeeday xoojiyaan dabeedna la qabsi badan bay keentaa iyo inay aada u fahmaan ardaydu wa ajdaa waxaa faa'iido iyo waxtar badan iyadaa u faa'iida iyo waxtar badan في tarbiyati malakati alinshaa in la koriyo awoodda hal abuur ee ardaygu leeyahay in la koriyo iyadaa aada iyo aada uga qayb qaadata yacni laynasyadaa faraha badan in la kobciyo awoodda hal abuur ee uu leeyahay ardaygu talaata yaxsunu waxa fiican an takuuna inay noqoto alas'ilatu su'aaluhu mutaalibatan mid u baahan ijaabatin jawaaba inay u baahan tahay oo qaabka loo samaynaya uu yahay inay u baahan yihiin tamriinadu jawaabo qasiiratan kooban ama gaaban oo su'aal jawaab dheer u baahan la bixin maayo ee waxaa la bixinaya su-aalo badan oo jawaabo yaryar u baahan jawaabo kooban xataa yanfasixa si uu u qaado azamanu waktiga xiisada lagu jiraa litacadudihaa yacnii tirada ay leedahay ee faraha badan jumladahan la samaynaya ee layliska ku jiraa way tiro badan yihiin si waqtigu dee u qaado iyo wakhtilaafi duruubihaa noocyadeeda oo kala duwan oo noocyo isku nooca maahae waa noocyo kala duwan si maskaxdu qaybo badan ay uga shaqayso oo kala nooca waxa markaa haboon in aanay noqonin jawaabuhu qaar yacni dheeraada inaanay noqon waanay jawaabuhu noqdaan jawaabo gaaban arbaca tubtada-u waxaa lagu bilaabaa atamriinaatu laylisyada alkitaabiyatu ee qoraalka ah ee ardaygu qorayo khaasatan gaar ahaan bimowduuci darsi alqawaacid mowduuc ama arrin ku saabsan ee casharkii qaacidooyinka ee kan imika la dhiganaya ah ee maalintaa xaysadu ay tahay kaa imika lagu jiro ah aw darsayni ama labadii cashar assaabiqayni ee kan ka horreeyey ayaa lagu saleeyaa in ardayga la weydiiyo ee aad u xasuusan yahay tusaale ahaan ayaa la weydiiyaa oo markaa waa inay ku cashar kan la dhiganayo ama labadii ka horreeyey Eh, markuu la doonayo inuu ka jawaabo tamriinka yacni qoraalada ah tamaariinta ama laylisyada xagga qoraalka uu ku samaynayo wayaxsunu waxa wanaagsan bacda an yasiira almudarisu markuu socdo macallinku marxalatan heer kaafiyatan ku filan markuu socdo fii tadriisi alqawaacid dhigitaanka uu dhigaya qaacidooyinka markuu waxoogaa ku fiican ama ku filan gooyo ee waxoogaa dhigaba markuu xoogaa dhigo xoogaa ku filan an yutbica inuu raaciyo kulla tamriinin laylis kasta kulla tamriinayni labadii laylis ee walba ee khaasayni gaar ah ee uu ardayda ka qaadayo waa markay xoogaa ardaydu bartaan inuu raaciyo maxay bitamriinin caamin laylis guud oo shaamilin koobaya limaa sabaqat diraasatuhu wixii la soo dhigtay oo dhan markay ardaydu waxoogaa dhigtaan ay wax kala fahmaan waxa fiican laba tamriin markuu qaadaba mid guud oo cashar kitaabkii oo dhan ah inuu kolba qaado oo uu kitaabkao dhan ka soo qaado tamariin yacnii tamriin wada taabanaya mawaadicdii iyo baababkii la soo maray oo dhan uu kolba intii lasoo dhaafay mid guud ka qaado si ay ugu soo xisaabtamaan una xasuustaan una soo akhriyaan ugu tala galaan ardaydu in imtixaan guud jiro oo kolba ay soo bilaabaan casharada had iyo jeer tamriinku waa waxa lagu tababarayo ardayga akhriskana ku kelifa dabadeedna waxaan jeedaa ha tamriinku waxaa kelifayaa dabeedna waa in kolba markay aada waxoogaa bartaan waa in laba lays markuu qaado mid guud ka qaada oo kitaabku bilowgiisii halka la maraya intaa isku xidhay khamsa laa yajuusu ma banaana an yuxaawira inuu ka doodo inuu la doodo alustaadu macalinku yacni ma banaana waxa looga jeedaa looma baahnaa oo ma ahayn marka had iyo jeer laga hadlayo qawaacidka ama naxwayo waxaan waxaasaa waajib waxaasaa bannaanaya marka la leeyahay waa sinaaci xagga farsamada naxwada un weeyaan laa yajuus yacni ma bannaana ma habboono weeyaan an yuxaawira inuu la doodo alustaadu macallinku talaamiidahu inuu talaamiidahu ardaydiisa kala doodo fi tamriini tamriinka nafsuhu macallinka laftiisu inuu dooda ka qayb qaato oo isaguna idhaahdo waa sidaa iyo waa sidaa iyo inuu dhex maaha waa inuu ardayda isu daayo oo an yashraxahu lahum inuu u maaha oo dadkan waxaa loogu talagalay dad luqada carbeed iyagu yaqaana oo maaragtay ku fiican ama si fiican u bartay kolkaa ama maaragtay kolka horeba luqadooda ay ahayd yacni markaa inuu isagu sharaxaba bilaaba lama doonayo tamriinka waa inuu qoraa dabeedna ardaydu ay eh, sharxaan oo ay ka hawlgalaan oo iyagu ay furfuraan ee maaha in gacanta la hayo ardayga tababarkiisii kale ayaa xumaanaya markaa waa inuu ardaygu marka la fahamsiiyo qawaacidka uu fahmo amtilada marka la siiyo qawaacidkana loo raaciyo tamriinka waa isaga loo daaya kolkaasuu ardaygu wax baranaya oo maskaxdiisu shaqaynaysa haddii wax walba loo sheego waxa weeyaan inuu shaqayn intuu shaqaynaya yaraanaysa ardayga intuu shaqaynaya yaraanaysa bal yaxsanu waxaa fiican idaa araada hadduu doono macallinku musaacadatuhum ardayda inuu taageero ama caawiyo oo tamriinka ka caawiyo haduu doonayo an yuxaaditahum inuu uga warramo oo uu sharxo fi lqawaacid qaacidooyinka allatii qaacidooyinka usisa salka looga salka loo saaray calayhaa qaacidooyinka atamriinu tamriinkan iyo layliskani qawaacidda uu ku fadhiyo ee amhiladeeda la doonayo inuu qawaacid kaa sharxo haduu taageerayo oo qaacida waa saa iyo saa inuu idhaahdo laakiin tamriinka inuu uga shaqeeyo iyo inuu sharxo maaha hadday garan waayaan qaacidada la miisaalinayo ee tamriinka loo qaadanayo qaacidadaasuu sharxaya tamriinku uu ku fadhiyo dabeedna inu ardaygu fahmaa kala soo baxa isagu wa yuaalibuhum wuxuu ka codsanayaa macallinku biamhilatin tusaalayaal calayhaa qawaacidkaa la tusaalaynayo qawaacidadu sharxay buu odhanaya qaacidadu waa saase tusaalayaal qeexaya idinku keena inuu markaa kala qayb qaato maaha tusaalayaasha ee tamriinka ah waa inuu iyaga u daayo uma yadcuuhum wuxuu ugu baaqayaa markuu tusaalayaasha idhaa qaacidada waa saase tusaalayaasheeda qora wuxuu ugu yeedhayaa ama uu ilal ilalkitaabati qora buu odhanaya markuu sharxo haddaba qora maaran isaga oo maraya baynahum ardayda dhexdeeduu maraya ardayda saa u fadhida kuraasidii ayuu dhex soconaya safsaf buu u dhex maraya ishana wuu saas ula raacayaa lilishraafi siduu siu u kormeero calaa maa yaktubuun waxay qorayaan ayuu mid walba isa la raacayaa saf kasta inay kala eegtaan oo u ilaalinayaa inuu waxusu sheegaanna ma ogolaanayo wuxuu markaa doonaya qof walba inuu isagoo isku kalsoonaado dabeedna uu isagu isdhiso si waxu qorayaanno ishuu kala soconaya saasuu u dhex wareegaya kolba saf buu dhex maraya si uu gaadhna uga hayo una eego waxay qorayaan iyo siday uga shaqaynayaan sita yatbacu wuxuu raacayaa fi tamriini tamriinka markuu layliska qorayo macallinku diyaarinayo cala alciraabi ciraabta wuxuu raacayaa markuu ciraabta ku tababarayo tamriinka ciraabta uu ku tababarayo uu xag qaybta ciraabta oo iyaduna tamriin leh muxuu ku tababarayaa ama muxuu raacayaa wayatbacu yatbacu wuxuu raacayaa fi tamriini markuu ku layliyayo ardada uu ku tababarayo cala alciraabi ciraabta ariiqa wadada aladii wadada salaknaahu annaku aanu marnay bay yidhaahdeen labadan caalim ee qoray annaga waddadaanu marray ha maro macallinku oo qaabkii wuxuu ka caawinayaan iminka macallinku kitaabkan u dhigayo fayaqsuru fiihi wuu gaabinayaa wuxuu ku gaabinayaa tamriinka craabta ah calaa maa darasahu wuxuu ay soo dhigteen atalaamiidu ardaydu wixii ay soo barteen oo minal qawaacidi qawaacidka ah taasuu ku koobayaaye qaar aanay gaadhin horta u dhigi maayo wayatajannabu wuxuu kaluu ka fogaanayaa tadwiila almucribiin qolada ciraabta qorta ee mucribiinta la yidhaahdo ee kutubaha caraabe ee qoraa dheeraynta ay dheereeyaan iyo wa ishaabahum farabadinta ay farabadiyaan ay aada u sharxaan ee kelmadda maaragtay maaragtay matala markay faacilka kaloo sharxayaan ay badiyaan odhanayaan yani eh, markay qaama zaydu sharxayaan inay dhahaan zaydun faacilu marfuucu bilficl wacalaamatu rafci adamatu adaahiratu calaa aakhirihi saasoo kale inay u badiyaan wuu ka yaraynayaa lanna algarada ujeeddada minhu icraabka laga doonayaa waxa weeye eh, iyo tamriinka icraabka an yacrifa inuu garto atalmiidu ardaygu mowqica alkelimati goobta kelmaddu ay gelayso min ajumljumali jumlada halkay ku leedahay iyo wa xukmahaa xeerka ay leedahay labadaa in ardaygu horta fahmun baa la doonaya jumlada marka la samaynayo luqada carabiga ah ama waa jumla ismiya ama waa jumla ficliya jumla ismiya markay noqoto waa labay ka koobantah marka hore waa mubtadiya khabar labadubana way gudan yihiin mubtadaha bilowga fadhiista khabarkuna wuu ka dambeeyaa xukunkooduna waa xarakada ay leeyihin xukunka marka laga hadlayo mid walibana wuu gudanya inay bartaan jumladda ismiyadihi inay kolka hore lafdhabar u tahay mubtadaha iyo khabarku inuu labadaa horta barto markuu ila wax corinayo ee uu jumlo samaynayo waa inuu gartaa qaabka jumlada loo samaynayo mubtade iyo khabar baa la samaynayaa mubtadihii khabarka labaduba waa marfuuc wixii soo raaca ee ama jaar iyo majruur ah ama macmuul kale ku camalfala maalan noqon kara waxaa laga yaabaa iyada waa lagu duldhisi doonaa laakiin horta lafdhabarta inta aanu barto hadday jumladu ficil tahay waxa weeye waa ficil iyo faacil ficilkaa waajib xagga hore mara faacilkuna wuu dambeeyaa ficilku ama wuxuu noqdaa ficil mucraba oo se mudaarica ama ficil mebni ah waa marfuuc mar walba mafcuul baa raaca ama mafaacil baa raacda mafcuulu bihi oo mansuub ah shan mafcuul baa jira shantuba waa mansuub xaalo iyo tamyiis baa raaca intuba waa mansuub wixii kale ee ku tacalluqa iyadana waa la eegi ee horta marka hore waa inuu gundhiga bartaa ay ka kooban yihiin jumlooyinku iyo halkay kala fadhiistaan ficilkaa kowa faacilkaa ku xiga mafcuulkaa kusii xiga mafcuul labaad hadduu jiro uu kusii xigaa nidaamka wax way iska bedeli karaan laakiin qaabka horta loo dhismaha jumladdaa la barayaa qofka see uu samaysmayso dabadeedna in lagu sii badiyo la doori maaye iyo ciraabta see u kala qaadanayaan iyo wixii mabni ah iyo wixii mucraba ciraabtiis waxay tahay inahaa inuu kolka hore bartaa la doonaya aljumla اmufiida waxaan halkan ka bilaabaynaa haddaba ti aynu iminka sheeginay jumlada faa'iido samaysa ee macno dhalisa ee macnaheeda la fahmi karo alamila wakaa tusaalayaashii soo qadimay tusaalayaashii kuwaa soo horeeya albustaanu bustaanku had iyo jeer waa ka khudradda xaas ka baxaan jamiilun wuu qurux badan yahay ashamsu cadceeddu daalicatun way soo baxday shama caliyun cali wuxuu ursaday wardatan ubax xabad ubaxa ayuu ursaday qadafa muxamadun muxamed wuxuu goostay uu soo jaray zahratan ubax taciishu asamaku kalluunku wuxuu ku nool yahay filmaai biyaha dhexdooda yakfuru annakhiiru timirta geedtimireedku way ku badan tahay dhirta timirta geedka ay ka baxdo timirtu nakhiishu waa geed timireedkii geedaha timirtu way ku badan yihin fii misra dalka masr la ydhaah waa lix tusaale albaxu faalayn iyo falanqayn laga bixinayo tusaalayaashii iyo sharxa <clears throat> idaa ta'amalnaa haddaan u fiirsanno atarkiiba isku iyo isu geynta alawala ee koobaad oo waa jumlada u horeysa oo albustaanu jamiilun ah tarkiib waxaa loogu magacaabaa waa laba eray oo laysku xidhay taasoo kale tusaale ahaan laysu keenay wajadnaahu waxaynu ogaanaynaa oo aynu helaynaa yatarakabu inuu ka samaysan yahay min kelimatayn laba eray ayuu ka samaysan yahay yacnihii jumladaa hore oo albustaanu jamiil waa laba eray ixdaahumaa labada eray mid albustaanu wey waaaniyatu kelmadda labaadna jamiilun weeyaan fa idaa akhadnaa haddaan soo qaadno haddaba alkelimata erayga aluulaa ee koobaad waxdahaa kelideed wahiya kelmaddaasi koobaad waxa weeye waa albustaanu bustaanka weeyaane lam nafham ma garanayno mana fahmi karno ilaa macnan mufradan macno keliya oo beer ah uun baynu fahmaynaa beer laa yakfii kuma filla macnaha kelidiihi litakhaaubi in lagu wada hadlo oo lagu wada sheekaysto oo imaka haduu qofku dhaa beer hadalki waxa beer maxaya ah? beertu maxay ahayd hadduu beerun ku joojiyo beer maxaa beer sii ah ayaa imanaysaa laguma wada sheekaysan karo ama laguma wada hadli karo waa maxay dee wax la ysaga warramayo wax la ysaga sheekeeyaaba ayaan muuqanayn haddii erey qura la isticmaalo wakadaalika saasi weeye waa si la mida ah. alxaalu arinku waa saasoo kale uun iyo tilmaantuna caynkaasoo kaley noqonaysaa idaa akhadnaa haddaan soo qaadno alkelimata erayga ahaaniyata ee labaad waxdahaa kelideed haddaynu talabaad gaar u soo qaadnona waa la mid wahiya kelmadda labaad waxa weeye waa jamiilun ereyga jamiil ereygaa jamiil haddaynu gaar u soo qaadnana intii in leegun weeye haddaynu nahno uu qurux badan yahay unaad tidhaahdo waxaa lagu odhanaya maxaa qurux badan weliba kan waa sifo oo kii hore magac buu ahaa oo beer waa la fahmayey kanna waa la fahmayaa wuu qurux badan yahay laakiin wixii quruxda lahaa baa lagu weydiinayaa oo haddaa taa qurux badan yahay imaka hadduu qofku kula waxaad odhanaysaa maxaa qurux badan ila wixii qurux badnaa muu sheegin walaakinaa innagu idaa marka damamna aynu ku darno ixda alkelimatayn markaynu u geyno labada kelmadood mid ka mida ilal ukhraa haddaynu kelmada kale ku darno cala naxwi sidii oo kale haddaynu ugu darno alladii sidii fi tarkiibi jumlada hore la isugu daray oo kale onaxnu albustaanu jamiil haddaynu saa isugu geyno waqulna aynu idhaahno waatan isugeyntii oo sawiranina albustaanu jamiilun bustaanku wuu qurux badan yahay fahimnaa waxaynu kolkaa garanaynaa oo hadalkii qofka inoo sheegay aynu ka fahmaynaa macnan ujeedo kaamilan dhammaystiran ujeeddadii uu lahaa qofkani oo dhammaystiran aynu fahmnay oo muxuu qofkani doonayaa inuu beertan ammaano oo uu qurux ku sheego waanaynu garayna wuxuu inoo soo gudbiyey qofkii inoo sheegay albustaanu jamiil bustaanku wuu qurux badanyay si fiican baa labada ere markii la isku dhaabay ee la isku daray ujeeddadii waa la fahmay ama ha la sii sheeko kale ku dar ama ha ku darin laakiin hadalkaasi macno dhammaystiran buu leeyay wastafadnaa waxaan ka faa'iidaysanay hadalkaa ah labadaa eray ka dhex abuurmay faa'idatan waxtar taamatan dhammaystiran oo si fiican baa loo fahmay ujeeddadii hadalkaasi laga lahaa wahiya iyadu waa tuma faa'iidadu waxay tahay itisaafu lbustaani bustaankii oo ku tilmaaman oo lagu tilmaamay maxay biljamaali qurux walidaalika sidaa aawadeed iyo sidaa darteed fahamkaa la fahmay macno dhammaystiran aawadeed iyo darteed yusamaa waxaa lagu magacaabaa haada tarkiibu haadaa kan atarkiibu geyntan labada eray la ysu keenay waxaa lagu magacaabaa jumlatan wadar hadal wadar ah oo mufiidatan macno faa'iideynaysa waxtarna leh oo macnaheedii la fahmay baa la yidhaha wa kullu waaxidatin haddaba mid kasta oo ka mida min alkelimatayni labada eray ee la isku daray ee jumladdu ka dhex samaysatay tucaddu mid walba waxaa lagu tiriyaa oo laguna tilmaamaa juz-an qayb min haadihi اljumlati jumladda jumladdan ka mid a ah. mid walba juz baa la yidhaahdaa oo dee waa qayb ilan waa laba waaxood bay ka kooban tahay midba waa wax gaara iyo qayb gaara wahaakadaa sidaas oo kalea yuqaalu la odhanayaa fi lamhilati albaaqiya tusaalayaasha hadhay oo dhanna saasaa la waxa weeye halkii koowaad baynu sharxnay waana lix tusaale shanta kalena saasumaa la odhanayaa oo haddaad mid shanta kale mid walba xabad soo qaado macno dhammaystiran oo lagu wada hadli kara ma faa'iideynaya marka la isu geeyana macno dhamaystiran bay faa'iideynayaan markaa qaar waxay ka kooban yihiin laba qura qaarna saddex bay ka kooban yihiin kuwa saddexda ka koobanna waa intaasunbaa faa'iidadooda lagu heli karayaa oo haddaadka saddexaad ka goyso macnuhu ma dhammaystiran mayo maalan waxaa ka ah kuwa saddexda ah shama caliyu wardatan baa ka mid ah shama caliyu cali baa ursaday haddaad tidhaahdo muxuu ursaday unbaa lagu odhanaya macnuhu ma joogsan ilaa ka saddexaad la gaadho haddii la dhaya ciishu samag kalluunku wuxuu ku nool yahay wuxuu ku nool yahay weyaan wuu nool yahay maaha waayo ceyshu samag kalluunku wuxuu ku nool yahay muxuu ku nool yahay baa lagu odhanaya markaa ma wuxuu cunuu ku nool yahay halkuu ku nool yahay baad tilmaamaysaa macnahaagi ma dhammaystirnaa markaasaa filmaa'i buu ku dhex nool yahay oo ku dhex beeran yahay halkaasuu degan yahay waa la fahmaya macnuhu wabihaadaa sidaa darteed kaa daraaddeed waanu leenahay yacni tarkiibku marka la isu geeyo macno dhaliyaa naraa waxaynu haddaba arkaynaa an alkelimata oo inoo muuqato in yani fahmaynaa wey an alkelimata eraygu waxdahaa kelideed erey kelidiihi ama hal erayoo kelidiihi laa takfi kuma filla fi takhaaub in lagu wada hadlo wax wax laysugu gudbin karo hadalku fariin buu qaadaa macnuu raraa oo qofka lagu gaadhsiiyaa maskaxdiisa haddaba erey qurihii macno uu qaadi karo qofka kale uu qofka ka faa'iidaysan karo oo lagu wada hadli karo oo la isweydaarsan karo ma faa'iideeyo waa la fahmaya wuxuu ujeedo laakiin wuxuu u jeeday bustaanka horaad u taqaanay macno cusub oo uu kuu keenay ma jirto waxaa la doonayaa qofku inuu wax cusub kuu keeno ad ka faa'iido laakiin ereyga macno waa taqaana wuxuu yahay waxaa markaa la doonayaa in macno ka dhex abuurmo marka hadal la gudbinayo hadal lagu wada sheekaysto oo wax laysku weydaarsado ma xambaarsana kelmadda quri wnahu wa annahu arrinku waxa kaloo weeye oo aynu halkaa ka ogaanaynaa laabudda waxaan lagama maarmaan ah min kelimatayni laba eray in la isku daro si waxa lagu wada hadlaa u soo baxo oo bini aadamku waxa isugu sheego laba eray ugu yaraan fa akar iyo wax ka badan ayaa lagama maarmaan xataa yastafiida si uga faa'iidaysto oo u kororsado alinsaanu qofka bini ahi faa'idatan waxtar taamatan dhamaystiran oo hadal maskaxdiisa geli kara looga fahmi karo taasoo kale waa in hadal qofka loo gudbin karo labada qof kale faa'iidaysan karaan waa in ugu yaraan laba erey laysku daro ama in ka badan wa amaa naxwu qum ereyga eh, qum iyo wixii la mida ah, qum istaag baa lagu hadal dhamaystiran weeyaan waana hal erey ijlis fadhiiso waa hadal dhammaystiran waana hal eray takalam hadal baa lagu yidhi hadal waa hadal dhammaystiran waana hal eray haddaba kuwaasoo kale buu ku yidhi oo ka mid mimaa waxyaabaha daahiruhu muuqaalkiisu yahay muuqaalka guud waxa weeye annahu inuu yahay hadalkaasi kelimatun hal eray oo waaxidatun qura kelimad keliya oo kaafiyatun ku filan fi takhaatub in lagu wada hadlo saddexdaa erayo wixii la mid ahoo dham waxay u muuqdaan mid waliba hal eray oo lagu wada hadli karo oo macno buuxa faa'iideyn karaya u muuqdaan haddaba kuwa saasa maxaa laga yeelayaa wuxuu ku kuwa saasa falaysa ma aha filxaqiiqati markaynu run ahaanta run ahaan markaynu eegno siday runtu tahay bikelimatin waaxidatin hal eray kuwaa qudhoodu ma aha wa wainnamaa huwa hadalkaasi wuxuu yahay jumlatun waa wadar oo waa tiro ka badan hal oo murakabatun laga murakabatun laga sameeyey layskuna ururiyey min kelimateyni laba eray bay ka kooban tahay qumta aad arkaysee xabadda ah ayaa laba ka kooban ixdaahumaa labadaa eray ee ay ka kooban tahay mid ka mida marfuudun waa lagu dhawaaqay oo waa lagu hadlay oo dhegahaagaa maqlaya wahiya kelmaddaa lagu hadlay qum weeye maala tusaale ahaan oo tusaale waxaynu u soo qaadanaynaa qum waxaa la mida ah luqada carabiga de waxa nooceedo ficil amar oo dhan oo qaabkan u samaysanna waa la wada mid walukhraa haddaba kelmadda labaad ee tan ku lamaan hayru marfuudatin laguma dhawaaqin ee waa kelmad qarsoon wahiya taa qarsooni waxa weeye anta adigu istaag bay ka dhiganta marka la dhahda istaag waxa u qarsoon adugu antadaa qarsoon iyo tan muuqata marka la isku geeyo waa laba kelmadood oo macno dhammaystiran faa'iideynaya allatii antadaasoo yafhamuhaa uu ka garanayo assaamicu qofka hadalka maqlaya min alkalaami hadalkuu ka fahmay wain lam yundaq biha yaan laguba dhawaaqin be haddii uu qofku dhaha istaag waxaad fahmayseen adigee lagu leeyahay aduu istaag in la leeyahay oo adiga lagula hadlayo qofka lala hadlaya in lala hadlayo dabeedna waa erayada noocaasi waa hadal dhammaystiran oo ka kooban laba eray oo midna lagu dhawaaqay midna uu qarsoon yahay alqawaacid gundigyada iyo saldhigyada haddaba ay ku taagan tahay jumladdu mufiidada ah oo qawaacidkeedii aan soo ururino atarkiibu isku dhiska ama hadalka la isu keenay aladii kaasoo yufiidu faa'iideeya faa'idatan taamatan faa'iide iyo waxtar dhammaystiran oo xagga macnaha ah yusamaa hadalka noocaasa waxaa lagu magacaabaa jumlatan mufiidatan jumlo faa'iide iyo waxtar le baa la ydhaha oo macnaheeda la fahmi karo laguna wada sheekaysan karo waxna lagwada lagu kala kororsan karo marka naxw ahaan loo sharxayo wa waxaa lagu magacaabaa aydan haddana sida loo yidhaahdo jumla mufiida kalaamanna waa la yidhaha oo kalaaman markay naxwuhu ka hadlayaan waa jumlada noocaasun bay kalaam yidhaahdaan waxa kale kalaam ma yidhaahdaan itniin aljumlatu almufiidatu jumlada haddaba faa'iidada samaynaysa ee macnaheeda la fahmi karo dadkuna ku wada sheekaysan karaan qad tatarakabu waxay ka samaysnaan kartaa min kelimateena laba eray waa laga dhigi karaa kama yaraan karta laba eray hal eray ma noqon karta marnaba waqad tatarakabu waxay ka samaysnaan kartaa oo ay ka koobnaan kartaa min akara in ka badan laba wa kullu kelimatin erey kasta oo fiihaa ku jira jumlada mufiidada ah oo ka mida tucaddu waaa lagu waxaa lagu tiriyaa kelmad kasta oo ku jirta waxaa lagu tiriyaa juz qayb minhaa ka mida jumladda ayaa la yidhahdaa inta la xafidayo waa intaa oo ma hadii la hahdo waa maxay jumla mufiida waxa weeye waa hadal kasta oo ka kooban laba kelmadood ama ka badan oo faa'iideeya macno la fahmi karo oo ninka maqlayaana ka faa'iidaysan karo ka hadlayaana ku aamusi karo tamriinaad waa laylisyo kuwa tababarka lagu siinay ardaydana waa kuwan kolkaa tamriin waaxid ka koobaad haddaba iqra aqri alamhilata tusaalayaasha horta aqri asaabiqata hore ee lixda ah ee aynu soo marnay wabayin waxaad caddaysaa cadad alkelimaati erayada tiradooda caddee fii kulli mihaalin tusaale kastaba inta erayu ka kooban yahay caddee waxa ay ka koobnaayeen inta badani waxay ka koobnaayeen qaar ka midihii laba eray qaarna waxay ka koobsana saddex qaar waxay ka koobnaayeen afar oo yaciishu samaku fi lmaa afar bay ka kooban tahay oofidu waa xaraf kelmad gaara ah tan kale ka dambaysana waa la mid oo waa afar oofidu waa xaraf gaara ah. yakuru waa ficil oo waa xaraf eh, yakuru waa ficil oo waa kelima annakhiruna waa faacilko waa kelima fiina waa xarafoo waa kelima misr waa majruurkio isaguna waa kelima waxay isugu jiraan laba xaraf qaar ka kooban qaar saddex eh, cafwan laba kelmadood qaar ka kooban laba kelmadood qaar ka kooban saddex qaar ka kooban kelmadood iyo qaar afar ka kooban sidaa horta uu tiri tusaale kastaba inta intaad akridood dib ugu noqoto inta kelmadoodu ka kooban yahay tamriin tani taa horta saa u kala ogo intaasuu kaasi kuu diray tamriinkaasi wuxuu ku leeyahy mid walba dib u akriyo mid walba inta kelmadoodu ka koobnaa si dhabow ogo woo tiri tamriin tani yani athani ka labaad iqra aqri aljumala jumlooyinka alaatiyata kuwa soo socda aqri wabayin waxaad caddaysaa alkelimaati erayada caddee fii kullin waaxidatin ku jira eh, jumlad kasta oo minhaa jumlooyinka soo socda ka mida waa labiyo toban labiyo tobankaa jumle ee soo socda mid walba eh, waxaad caddaysaa kelmadaha ku jira intay yihiin waaxid waxaa ka mid a asamaau mubdiratun cerku wuu da-ayaa labay ka kooban tahay e itniin ta labaad waxa way alxadiiqatu jamiilatu beertu way qurux badan tahay taasina labay ka kooban tahay saddex yanqaticu lmadaru roobkii wuu go-ay wuu istaagay maalan taasina waxay ka kooban tahay laba arbaca yasiiru saxaab daruurihii way socdaan taasina labay ka kooban tahay shan tadlucu shamsu cadceeddu way soo baxaysaa taasina labay ka kooban tahay sita tajufu lardu dhulku wuu qalalay wuu qalalan yahay oo waa abaar taasina waxay ka kooban tahay laba addaa'iru shimbirku fowqa ashajarati geedka dushiisu saaran yahay taas waxay ka kooban tahay saddex marka fowqa oo darafkiia lagu daro yaqdafu yaqdifu caliyun alazhaar cali wuxuu googoynayaa ama goosanaya ubaxyada tan waxay ka kooban tahay saddex يqdifu iyo caliyu اأzhaab tisca yalcabu alghilmaanu biاlkura yalcabu waxay ku ciyaarayaan alghilmaanu inamada yaryari bilkurati kubadday ku ciyaarayaan tan waxay ka kooban tahay ilaa afar oo yalcabu oo ficilkiia alkhilmaan oo faacilkiia ba'da oo kelmad gaar ah oo jaarkiia iyo alkurati oo iyaduna majruurkiia ilaa afartaasay ka kooban tahay cashara yanzilu lmadaru roobku wuxuu min asamaaya cerka tanna afar bay ka koobanta minta minta gaar loo tiriyo xdaa cashar tasiiru sufunu waxay dhex socdaan maraakiibtu iyo dooyuhu fi lbixaar badahay dhex maraan tanna afar bay ka kooban tahay yashtaddu waxaa eh, aada u adag albardu barafku wuxuu aada ugu adagaya qabowgu fowqa aljibaal buuraha dushoodu ku adag yahay ama ku dhib badan yahay ku xooggan yahay marka mid walba kelmadaheeda caddee oo markaa tamriinka laga shaqeyna inta la qoraa mid walba la furfurayaa jumlad walba kow laba saddex ama kow laba bay noqonaysaa ama kow laba saddex afar bay noqonaysaa dabeedna waa lagaga shaqeynaya tamriin talaata layliska saddexaad mayiz waxaad kala socdaa oo aad si gooni u madhaa aljumal almufiidata jumlooyinka faa'iidada leh fi taraakiib alaatiya jumlooyinkan soo socda qaar baa faa'iido dhammaystiran leh qaarna ma dhammaystirna haddaba kuwa faa'ida dhammaystirna sheeg adugu waaxid waxa weeye laysa aljaw hawadu jawigu ma aha taasi ma dhammaystirna layse khabarkeedii baa maqan haddii la odhana laysa aljawu saafiyan jawigu ma aha mid saafi ah ee waa mid ceeryaamale maalan wuu dhammaystirnaan lahaa laakiin jawigu ma aha baa layidhi dabeedna wuxuu aanu ahayn baan la sheegin kaasi ma dhammaystirna tusaale ahaan itniin akala fariidu ninka la ydhaha wuxuu cunay kaanu mafcuulkii baa ka maqan wuxuu u cunay lama sheegin marka isagana ma dhammaystiro jumladaasi talaata alqitaaru sariicun tareenku wuu dheeraynayaa taasi way dhammaystiranta waxba kama maqnaa wuu dheeraynayaa tareenku tareenku arbaca inijtahadta haddaad dadaasho taasina ma dhammaystirna haddaad dadaasho wixii aad heli lahaydoo guula lama sheegin way kala dhiman tahay sabca ad khamsa layta almariida alla miyaa qofka bukaa yacnii lama sheegin wixii maaragtay qofka buka lala jeclaa lama sheegin oo khabarkii laytaa maqan taasina way kala dhiman tahay athawbu nadiifun maradu waa nadiif taasi way dhammaystiran tahay waxba kama maqnaa taa iyo tii hore unbaa dhammaystiran ee alqitaaru sariicun tareenku u dheeranaya alkitaabu kitaabka aladii kitaabkii kaana lama sheegin maaragtay khabarkii mubtadaha lama sheegin marka isagana waa kala dhimanta iyaduna tamaaniya albintu lmutacalimatu inanta aqoonta lihi waxay tahay lama sheegin iyadana khabarkii baa ka maqan jumladaasina way kala maqan tahay tamriin tamriin raabic ama tamriin arbaca ka afraad ijcal waxaad ka dhigtaa kulla mihaalin tusaale kasta oo ka mida min alamhilati alaatiyati tusaalayaashan soo socda adigu ka dhig jumlatan jumlo ka dhig mufiidatan faa'iido dhammaystiran leh waxaad kaga dhigi kartaa biwadci kelimatin eray ku qor hal eray ku qor mulaa'imatin kelmad ku habboon fi lmakaani alkhaali meesha madhan aduu kelmad ku habboon ku qor markaa waxay noqonaysaa jumlo dhammaystirane alcusfuuru alqafas baa layidhi shimbirku filqafas haddaad fii geliso hadal dhammaystiran buu noqonayaa shabaguu ku jiraa maalan haddii la alwaladu yaakulu alfaakiha haddaad halkaa geliso bannaan alfaakiha baa qorane iyadana waxay noqonaysaa ma aragtay jumlo dhammaystiran athawru dibigu alarda dhulka dhexduna way bannaan tahay haddaad taa athawru yaxrufu alarda dibigu wuxuu qodayaa dhulka isna jumlo dhamaystiran bay noqon kartaa alwaladu almuhadabu haddaad imika halka waxa inanka inanka yar ee akhlaaqda wanaagsan khabarkii baa maqan haddaad taa maxbuubun waa la jecel yahay isna u dhammaystirnaanaya alxidaau kabaha adayiqu cidhiidriga ah had iyo jeerna waxyaaba cilmiga ayaa lagu qoraa alxidaau dayiq kabaha cidhiidrigiihi mutcibun way dhib badan yihin haddaad wuu dhammaystirnaan karaya aad xagga khabarka raaciso alqamar asamaa'i baa layidhi dayaxu cirka dhexduna way bannaan tahay haddaad fi samaa dayaxu wuxuu ka muuqdaa cirka ama ag cirka ayuu maaratay xaggaasu inaga xigaa waxa weeye iyadana wuu dhammaystirnaan karaa tamriin hamsa tamriinka shanaad ama laylaska shanaad dac waxaad dhigtaa kulla kelimatin erey kasta oo min alkelimaati alaatiya erayada soo socda ah fii jumlatin mufiidatin jumlo faa'iidele geli adugu oo murakabatin laga sameeyey min kelimatin laba eray mid waad haysataa ka labaad ku darso alxadiiqatu beerta ashajaratu geedka alashaaru ubaxyada ashamsu cadceedda mid walba intaad mid ku darto jumlo ka dhig dac waxaad dhigtaa waxaad dhigtaa kulla kelimatin kelimad kasta oo aad ku dhex dartaa weeyaan marka dhig lagu leeyahay waa ku dhex dar kulla kelimatin erey kasta min alkelimaati alaatiya oo ka mida ereyada soo socda fii jumlatin jumlo ku dar ku dhex geli mufiidatin faa'iidale oo murakabatin ka samaysan من akara in ka من min kelimatin laba kelmadood kuwan soo socdana jumlo mid walba ku dhex dar jumladaa aad ku dhex daraysaa ha ka badnaata laba eray almaau biyaha alfaakihatu khudradda yalcabu wuu ciyaarayaa yarkabu wuu fuulayaa afartaa erayna mid kasta jumlo ka dhig oo ku dar jumladaasina laba eray ha layliska lixaad iitii waxaad keentaa bialaai jumalin saddex jumladood keen oo kullu waaxidatin mid kasta oo minhaa saddexdaa jumlada ka mida murakabatun ay ka samaysan tahay min kelimatayn waxaad keentaa saddex jumlo oo mid waliba ay ka kooban tahay ka kooban laba eray wa bialaain waxaad keentaa saddex jumlo haddana oo bikullin minhaa mid kasta oo ka midihiba alaau kelimaatin saddex eray ay ka kooban tahay uma bialaain haddana waxaad keentaa saddex kale oo bikullin minhaa mid wal oo saddexdaa u dambeeya ka mid ihi arbacu kelimaatin afar are ay ka kooban tahay alamila ajzaa ljumla halkan waxaynu tilmaamaynaa jumladu qaybaha ay leedahay ajzaa ljumla jumladu qaybaha ay leedahay alamila tusaalayaasha rag rakiba wuxuu fuulay ibraahimu ibraahim alxisaana faras buu fuulay itniin yudaacibu wuxuu ku ciyaarayaa ismaaciilu ismaaciil ama la ciyaaraya haddaynu e, ficil itnayn ka dhigno alqita curiga talaata yaxsudu wuxuu goynayaa alfallaaxu baalwaluhu alqamxa qabadinka arbaca ta'kulu shaatu waxay cunaysaa laxdu e, fuulan bay cunaysaa fuulka ayaa cunaysaa wa iyo heed waanadii baan dhegaystay oo waan qaata weeyaan la waaninayey sita yastacu nuuru iftiinku wuxuu ka ifayaa fi اlxujrati qolka yani qolku si fiican buu iftiimaya layrhku si fiican buu uga baxayaa sabca tajri asafiinatu markabku wuxuu dhex cararayaa oo uu maraya cala biyaha dushoodu dul ordaya amaaniya hal tuxibu safara safarka miyaad jecesha inaad safarto albaxu fallayn carafnaa waxaan ama sharaxaad carafnaa waxaan soo barannay fii maa madaa wixii tegey ana aljumlata almufiidata jumlada faa'iidada dhalisaa tatarakabu waxay ka kooban tahay min ajzaa'in qaybo hiya qaybaha alkelimaatu waa erayo erey waliba gaar buu marka hore u taaganya wa nuriidu haddaba waxaan doonaynaa an nacrifa inaan ku baranno fii haada darsi casharkan anwaaca alkelimaati qaybaha kelmaduhu ay ka kooban yihiin qaybahooda inaan baranno fanaquul waxaynu odhanaynaa idaa baxanaa haddaan baadhbaadhno oo aan faallayn ka bixinno filjumali eraya filjumali jumladaha allatii macanaa kuwan iminka ina hor yaalla ee sideedda ah wajadnaa waxaan ogaanaynaa an alkelimaati erayada ibraahiima wa ismaaciila waalfallax saddexdaasi alfaadun waa erayo tusamaa waxaa lagu magacaabaa erayadaasay magac u yihiin bihaa bihaadii alfaad erayada ashkhaasun waa magacyo leeyahay <coughs> waana alkelimaati erayada alxisaan faraska walqidu curiga washaatu neefka adhiga ah erayadaasi waa alfaadun eraya tusamaa waxaa lagu magacaabay magacu yihiin bihaa erayadaasi anwaacun qaybo kala duwan oo minal xayawaani noolaha kale ee aan bini aadanka ahayn waana alqamxa qamadinka iyo walfuula fuulka digirta qaybaha digirta weeye washaceera iyo heedu minal jamaad waxyaabaha qalalan bay ka mid yihiin jamaad waxaa la yidhaahdaa wax aan weligii nafgelin weeye ama ha qoyanaad ama ha qalalaadee oo masalan biyuhu waa jamaad waanay qalalan yihin naf weligood may gelin mayta waa wixii nafi ka baxday xayoon wixii nool waana nasiixata waanada iyo wa nuura iftiinka iyo wa safara socdaalka saddexdaa eray alfaadun waa erayo tusamaa waxaa lagu magacaabay magacu yihiin bihaa erayada bihaa erayadaasi anwaacun ukhraa noocyo kale oo min almacaani macnayow ah haddii macno la yidhaah waa shay aan la taaban karin ayaa macno la yidhaah ama aan laba arki karin tusaale haddaynu ka soo qaadno iminka haddaynu idhaahno eh, muxuu ahaa safarka wax la arki karaya maaha qof un baad arkaysaa laakiin safar meel taagan arki maysid safar meel taagan ku soo maysid eh, naseexo soo maaha waano lagu waaniyo qofka waanid waad maqli kartaa hadalkiisa waad maqli kartaa laakiin waana meel joogtaa ma jiro waa wax caqliga lagu fahmo macnaha la yidhahdaa alfaadun kuwaasina waa erayo tusamaa lagu magacaabo biha erayada anwaacun qaybo ukhraa oo kale oo min almacaani waxyaabaha macnaha ahee aan la taaban karin ah walidaalika saa daraaddeed tusamaa waxaa lagu magacaabaa kullu kelimatin kelmad kasta oo min haadihi lkelimaati kelmadahan iminka aan sheegayna ka mid a isman magac baa la yidhaha dhammaantood waa wada magac mid waliba waxbuu magac u yahay wakadaalika saasoo kale kullu kelimatin kelimad kasta yusamaa waxa lagu magacaaba wakadaalika waxaa saasoo kale ah kullu kelimatin erey kasta oo yusamaa bihaa insaanun kelmad kasta oo qof magac u ah ow xayawaanun ama noole shay kale oo noole ah ow nabaatun ama dhir u magaca ah. ow jamaadun dhirtu jamaadka kuma jirto oo waxyaabaha tarme ee tafirma mid tahay ow jamaadun ama wax engegan engege waxa wey waxaan waxba u kordhin hama ha qoyanaado ama ha qalalaadee ow ayu shayin aakhar wax kasta oo adduunkaasa wixii magac u ah ism baa la yidhaahdaa wallahu aclam bisawa bilahi towfiq